بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد Eh, walaalayaal dhammaantiin meel aad adduunka aad ka joogtaanba eh, marka koowaad waxaa idinku salaamayaa taxiyatu lislaam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh eh, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan mar labaad idinla qeybsado idinlana kulmo idinkalana kulmo tv-ga qaranka soomaaliyeed ee magaalada toronto oo sanadkii labaad aanu kaga hadli doono biidnillaahi illaahi tabaaraka wa tacaala arrimo ku saabsan ee qoyska wanaagsan haddii aad xusuusataan sanadka hore waxaanu kaga hadalnay jacaylka ka dhexeeya lamaanaha insha allahu tacaala ee wakhtigan ama maanta waxaan jeclahay inaad ila qeybsado mawduuc aad iyo aad u kooban oo laga yaabo ka hadalkiisu inuu marar qaarkood aan aad loo fahmin laakiin ujeeddada aan ka leenahay aan doonayo inaad ka fahmi doontaan kelimada biidn illaahi tabaaraka wa tacaala maanta waxaan rabaa inaad la qaybsado mawduuc ciwaankiisu yahay eh, min asbaabi inhiyaari lusar qoysaska waxyaabaha dumiya wax ka mid a ah. qoysaska wax badan baa dumiya haddaan xalaqadii hore sida laysu jeclaanayo sida laysu dhisayo sida layskugu dhowaanayo sida layskugu qoslayo sida laysu ixtiraamayo sida layskugu kalsoon yahay sida laysu qadarinayo haddii aan sanadkii hore aan ka soo hadalay waxaan jeclahay biidn illaahi tabaaraka wa tacaala sanadkani inaan idinla qaybsado mawduuca ah talow noloshii nooca u macaanayd ee aadka u wanaagsanayd maxaa carqalad gelin kara dabcan wax aada u fara badan ayaa carqalad gelin kara waxaa ka mid a ah waxyaabaha reeraha dumiya cibaado xumada ayaa ka mid a ah. inaan ilaahay lagu xidhnaanin tabaaraka wa tacaala labada qof inayna marka isdooranayaan aynan diin iyo akhlaaq isku dooranin waana khilaaf haddii aad khilaafto sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam haddii aad khilaafto wixii uu reer ku wanaagsanaan lahaa midhaha iyo natiijada aad goranaysana waxay noqonaysaa midho aad iyo aad u khadhaadh saas daraaddeed marka la isdooranayo haddaan diin iyo akhlaaq marka hore laysku dooranin waxyaabaha reeraha burburiya ayay ka mid tahay oo talo in laysku doorto diin iyo akhlaaq maxaa ka dhasha waxaa ka dhasha cibaado labada qofee isqabta ee lamaanaha ah haddaynan cibaadaysanin haddaynan ilaahay u tukanin haddayna ilaahay u sujuudin haddayna ilaahay u rukuucin haddayna ilaahay ku kalsoonayn haddayna ilaahay isu dhiibin haddayna qalbigooda cabsi iyo taqwo ayna ku weynayn shaki waxaan ku jirin reerkaa waxaa soo dhexgelaya shaytaan ayaa soo dhexgelaya idan sababta koobaad oo reeraha naga dumiya waxaa ka mid ah inaanan ilaahay caabudin caabuditaankiisa dhabta ah inaana ilaahay u wada rukuucin tabaaraka jalla wacalaa walidaalika ayaa nabigeena calayhi asalaatu wassalaam wuxuu dhihi jiray war gabdhaha jiijiifow toosa war toosiya haweenka jiifa xataa uu nabigu u duceeyey sala allahu alayhi waaalih wasalama allaha u naxariisto fiiri waa ducada nabigana waa maqbuul allah ayaa aqbalaya tabaaraka wa tacaala allaha u naxariisto nin toosay oo salaatuleyl u toosay weysaystay oo laba ragcadood tukaday haddii uu laba ragcadood tukaday kadibna xaaskiisa toosiyey hadday diiddana xoogaa yaroo biyo-a ah ku toosiyey oo wejiga maxaa la yidhahdaa kaga shubay sidoo kale allah u naxariisa gabadh intay toostay oo tukatay kadibna ninkeeda toosisay haddaan ku noqonno noloshii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo nooloshii saxaabatu rasuulillaah iyo noloshii haweenkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo haddii qudwo noo ah oo dee dayasho noo ah oo ciddaan ku daynaynay ah ma ahayn sidaan annagu aan nahay oo kale ilaahay bay caabudi jireen cibaado dhab ah ilaahay bay ka cabsan jireen cabsi dhab ah ilaahay bay tala saaran jireen tala saarasho dhab ah kadibna midhihii bay gurteen reero wanaagsan bay noqdeenoo qanaaco meesha ugu dambaysa ayay heleen idan qodobka koobaad ee reeraheenna naga duwin kara waa maxay waa inaanan cibaadada dhabta ah aanan ilaahay caabudin waa labada qof baan ka hadlayaa qodobka kale oo reeraheenna naga duwin kara waa maxay waa inaan labada qof isku kalsoonayn labada qof haddaynan isku kalsoonayn oo kalsooni dhab isku qabin oo aynan is-aaminsanayn oo ayna isqadarinaynin oo ayna isxurmaynaynin oo mid walba midka kale uusan mustawo iyo makaano aada u sarraysa uusan kala joogin xaqiiqo waxaa ah oo dhab ah inuu reerka uu dumayo qodobkaana waa qodobka labaad oo waxyaabaha reeraha naga dumiye ah waxaa reeraha naga dumiya in qayaadada iyo maamulka la isku qabsado gaadhigayaa wadaya tareenka yaa wadaya hayweyga yaa saaraya yaa horay wadaya yaa gadaal fadhiisanaya qodobka waa qodob aad iyo aad muhiim u ah walidaalika reeruhu waa dowlad dowladda lagu sheegaya waa qoys lagu daray qoys lagu daray qoys kale kadibna qabiil isu bedelay qabiilkiina uu degmo isu bedelay degaankii uu shacab isu bedelay shacabkii uu qaran isu bedelay saa daraaddeed reerku waa reer waa dowlad baanu dhihi karnaa dowlad aan madaxweyne lahayn dowlad aan dowlad aan wasaaro lahayn dowlad aan shacab la xukumo lahayn dowlad aan dhaqaale iyo bajad lahayn dowlad ay xuduud xuduud ilaashata aan lahayn ay ilaashata aan lahayn haddee dowlad ma noqon karto haddii aanu dhahno marka qoyskii waa dowlad yaa madaxweyne u ah laba saddex mid unbay noqon lahayd in ninka laga dhiga madaxweyne ama in gabadha laga dhiga madaxweynihii iyo maamulihii reerka yaa imaa in labadoodaba laga dhigo labadooda in laga dhigay waa mustaxiil oo suurtagal ma aha waayo koonkan hal hogaamiye ayuu leh caqliga iyo fitrada iyo iyo noloshu iyo tajrubaduba way diidayaan gaadhi inay laba qof hal shukaan intay wada wadaan intay wada qabtaan uu mid walba wado sidaa daraaddeed taasi haddaanu dhiibnay oon xagga dhignay waxaa soo hadhay imaa in adiga laguu dhiibo wa imaa in gabadha loo dhiibo allah tabaaraka wa tacaala xikmadiisa cajaa'ibka ah ee aan dhammaanayna wuxuu doortay in ninka loo dhiibo walidaalika buu alla yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa raggu ayagaa u maamulka u haya dumarka ayagaa nafaqada u haya ayagaa guurka iyo kolka horeba dhismaha ayaga ayaa laga rabaa ayagaa meherka laga doonayaa ayagaa qawaamadii iyo reerkan inay toosiyaan ayuu alla ka rabaa tabaaraka jalla wacalaa idan reerka ayaa ninka ayaa hogaana gabadhii hadday hogaanka ninka ku qabsato waxaa dhacaysa reerka inuu dumo haddaanu doonayno marka reeraheennu inay noo dhisnaadaan waa in uu hogaanku noo toosnaado waa in ninka hogaankiisa loo daayo waa inay gabadhuna ay shaqadii wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulkii gudaha waa inuusan ninku ku qashqashaadine uu ku xurmeeyo ku qadariyo gabadhana waa inuu ninkuna waa inuu gabadha la tashado oo tashaawur la sameeyo go-aanka u dambeeyana waa inuu ninku qaato maxaa yeelay asaga madaxweynihii reerka ka ah marka waxyaabaha reeraha naga dumiya waxaa ka mid a in la isku qabsado maamulka waxyaabaha reeraha dumiya waxaa ka mid a dhaqaalaha oo si fiican loo maamuli waayo lana garan waayo marka hore meeshuu ka imaanayo qodobkan qodob ka horreeya waxaan soo tilmaamay inuu ninku qawaamadi hayo ka warrama ninku hadduu shaqayn waayo oo uu reerka dhaqaalihii u keeni waayo oo gurigiiba ijaar wax lagaga bixiyo oo caruurtiiba gaajo iyo waxbarashadii wixii oo dhan ay isku dhex daataan reerkaa ma dhisnaanayaan waa maya sida asalka asalkaa ah, ninku inuu soo shaqeeyo gabadhuna ay guriga iyo caruurta iyo tarbiyada iyo ninkan soo daalay markuu imaado inay cagaha biyaha u geliso inay maxaa la yidhahdaa ay cuntadii iyo nafaqadii ay siiso asagii inay nafaqayso dhaqaalayso saas weeye sida asalka ah laakiin hadduu ninku shaqada u dareeri waayo dabcan gabadhii inay shaqayso way ku qasbanaanaysaa oo in la noolaadaa la doonayaa laakiin ma idinla tahay reerkaa inuu dhisnaanayo waxaan u dirayaa risaalo khaasa ragga anigu aan ka mid ahay ee soomaaliyeed oo in badan oo ka mida ku dayacay mas-uuliyaddii ilaahay uu u dhiibay tabaaraka wa tacaala ehelkoodii iyo reerkoodii ku dayacay laga yaaba inuu meelaha fadhiyo laga yaaba inuu fadhi ku dirir wakhti ku bixinayo waxaa laga yaabaa meelaha inuu caleen iyo qaad ku cunayo waxaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa kullu daalika ma aha shay tabriira ama laga dhigan karo daliil oo lagu dayaco reerka aakharana lagu badbaado wallaahi inayna maalinta qiyaama lagu badbaadaynin haddee reerkuna waa kaa dumayaa haddaad mas-uuliyadda ka soo bixi weydo reerkii waa kaa dumaya oo reerka nafaqadiisii iyo biilkiisii iyo maamulkiisii iyo eh, kala hagiisii iyo xikmadiisii iyo mucaasharadiisii haddaad adigu la imaan weydo xaqiiqo waxaa ah reerku inuu kaa dumayo marka ragga soomaaliyeed in badan oo ka mid a waxaa weeye qodobka way ku dayacaan dumarka waxaan doonana aan ku maraarmarsoonno allah aan baqno tabaaraka wa tacaala oo aan xusuusanno qowluhu tacaala waqifuuhum inahum mas-uuluun maalinta qiyaame cidda wax su-aali waa allah cidda wax la su-aalayana waa adiga waad qaawan tahay oo rabbi baad hortaagan tahay nabiguna calayhi asalaatu wassalaam waa mid kale kullukum raacin wkulkum mas'uulu can raciyatihi alrajulu raacin fii ahli beytihi ninka gurigiisa ayaa wax laga weydiinayaa waxa ugu horeeyana waa mucaasharada iyo nafaqada siduu ilaahay qur'aankiisa liyunfiq duu sacati min sacati iyo aayaadka fara badan ee hadda marka aan la soo koobi karin idan qodobadaasoo dhan oo hadda aanu sheegnay waa qodobo aad iyo aad muhiim u ah waxyaabaha reeraha dumiya waxaa ka mid a gabadhu inayna ninkeeda ateecin oo ninkeeda ayna maqal oo ninkii qawaamada loo dhiibay ee biilaye maamulayey ee hoggaanka u hayay inay ama qayaadada iyo maamulka ku qabsato ama ma ahane ay ku madax adkaato nushuuse ay noqoto naashiise ay noqoto oo ayna ateecin waxaan rabaa gabarh kasta oo soomaaliyeedoo muslimada inaan si khaasa risaalo ogu diro si aan ninkaba sida aan ninkaba aan risaalada ogu diray inuu reerkiisa biisho oo waajibaadka iyo qawaamadii uu ka soo baxo haddii uu ka soo bixi waayena reerkaa uu dumayo gabadha risaaladan u dirayo waxay tahay inay ninkeeda maqasho oy madax adayga ay iska dayso oo ay zawjkeeda ay ateecdo ma og tahay yaa amat allah inay jannadaadaba ku jirto cibaadada alle kadib towxiidka alle kadib salaada iyo waajibaadka kadib ma og tahay inay cibaadadaadu ay ku jir daacada jannadaadu inay ku jirto zawjkaaga ood wanaagga aad ku ateecdo zawjkaaga oo aad macruufka aad ku ateecdo wax kastoo uu ku amro inaad dhahdo nacam xabiibi zawji waan ku ateecay waan samayn waan maqli waana yeelayaa maxay kaa dhimaysaabaan u mala kaa dhibay baad u malayn kow ninkaagu waa kugu jeclaanayaa rabbi subxaanah wa tacaala waa kugu jeclaanayaa midhaha aad ka guranayso waa horta adduunyada waa itmi'naan iyo deganaan iyo xasilooni iyo qoys wanaagsan iyo usra saciida iyo qoys lagu daydo oo raaxa leh oon buuq iyo qaylo lahayn ayaad horta adduunyada kasbanaysaa aakharana dee jannaad ku gelaysaa lixadiidi nebiyi sala allahu caleyh wasalama xadiidkii uu nabigeenu yidhi calayhi asalaatu wasalaam haweenaydu hadday shanteeda wakhti ilaaliso bisheeda ramadaanna ay soonto sanadkii hal marba imaanaysaaye wahakadaa xubnaheeda tarankana ama xubinkeeda tarankana ay xumaanta iyo zinada ka ilaaliso aye ninkeedana ay ateecdo oo wanaagga iyo macruufka ay ku ateecdo oo ay ku maqashay oo u hoggaansanto sideedda janno ee albaabka ayaa la yidhaahdaa midkaad rabta ka gal idan haddaad intaas samayn weydo haddee reeraheenna way naga dumayaan idan reeraha waxaa dumiya waxaa ka mid a ah ninka oo reerka dayacay iyo gabadhii oo hee ninkeeda maqli weyn labadaasoo la isku daray ninka oo reerkiisi dayacay oo waajibaadkiisa ka soo bixi waayey iyo gabadhi oo madax adkaatay labadaasoo lasku oo laysku barxay oo laysku xariiray oo laysku sameeyey ma u malaynaysaan inuu reer ka dhalanayo xaqiiqadu waa nooca midhaha laga guranayo khadhaadhna waa tarbiyo xun iyo caruurteennu meesha ay marayaan iyo meelo ka dardaran ama meelo ka xun in ay maraan waxyaabaha reeraheena dumiya waxaa ka mid a inaan labada qof ee isqabtay ayna wada tashanin oo mid walba midka kale uusan garanin waajibka uu kan kale ku leeyahay sidaa daraaddeed waxa ka dhexeeyaba ayna garanin ninkii si gooni abuu doonayaa inuu wax u maamulo gabadhina si gooni abay doonaysaa inay wax u maamusho koontadeeday gooni u qaadan dukaankeeday gooni u maamulan lacagteeday gooni u maamulan wakhtigay doonto ayay bixi wakhtigay doontay soo noqon ninkana sida oo kale idan inaan la wada tashanin waxaa ka dhalanaya reerku inuu dubo waxyaabaha reeraha dumiya waxaa ka mid ah waxa loo yaqaana khayrada iyo masayrka waa runtii waana qodob aad iyo aad khatar u aweye ah laakiin marka hore waxaan doonaynaa inaan dhahno horta masayrku qaybo badan ayuu leh ragga ayaa masayra hadda dumarka ayaa masayra laakiin masayrku labu u qaybsamaa masayr wanaagsano ninku inuu u diido xaaskiisa xumaanta oo aroosyada xunxunay ay tegaysa iyo ragga ajaanibta oo ay salaamaysa iyo xaaladda iyo wakhtiga xun ay soconaysa iyo ee hadalka xun ay la imaanayso iyo hadde waa masayr wanaagsan wey gabadhuna ay sidoo kale ninkeeda wixii xun inay u diiddo ay ka hor istaagto ay ka masayrto masayrka noocaasoo kale waa masayr xun waa masayr fiican waana midka haddii lala imaan waayo ee dayuuth uu qofku noqonayo oo qofku oga raali noqdo waxyaabaha xumaanta masayrna waa mid xun oo ama qofku inuu xumaanta qof kale oga raali noqdo ama ma ahane masayrka kale ee guurka ku imaada ee ninku inuu xaaskiisa qof kale la guursada awalan mas'alada waxaan doonayaa rag iyo dumarba inaan si wanaagsan aan u fahamno waawana waxyaabaha ugu waaweyn buu ku jiraa ee reeraheenna dumiya haddaad dib u fiirisaan culummadana weydiisaan ee akhyaarta reeraha arrimahooda gashana aad la fadhiisataan qayb weyn ayuu ka yahay wuxuu u qaybsamaa labo farsamo xumo fara badan oo ragga xaggooda marka hore ka timaada oo xikmad xumo ku dhisan qaabka ay doonayaan inay guurka u sameeyaan iyo dumarkii oo wixii o dhan baasiin ku sii daray oo qadaha iyo qadarka ay eber ka yihiin ilaa intuu alla u naxariistay mooyeen tabaaraka wa tacaala marka hore waxaan doonayaa inaan dhaho in dumar badan la guursadaayey shareecadeennu maxay ka qabtaa marka koowaad in inay dad muslimiina baanu nahay mu'miniin baanu nahay alle iyo rasuul baanu u hogaansannahay tabaaraka wa tacaala ayagaanu u tukanaayo cafan allaan u tukannaa alle ayaanu u soonnaa asagaanu u rukucnaa keligii oo aanu u sujuudnaa nebi maxamed waddadiisa ayaanu raacnaa oo asaga ayaanu jecellahay calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed mar haddaanu nooca aan nahay nabi maxamed calayhi salatu salaam muxuu noo jideeyey zawaajka badan islaamku muxuu ka qabaa muxuuse u sameeyey oo dawaabida bal masayrkaba intaan la gaadhin ka muqadime iyo hordhac ujeedadiisa waa masayr allah tabaaraka wa tacaala fi suurati الnisa wuxuu ku leeyahy fankixuu maa taaba lakum min الnisa mathnaa wa thulaatha wa rubaac ninka awoodi kara ha guursada laba saddex afar fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida war haddaydan cadli samayn karin hal mid uun ag fadhiya oo hal mid uun waajibkeeda la imaada buu alle leeyahy tabaaraka wa tacaala aayaddan waxaad arkaysaa awalkeeda inuu alle leeyahay war guursada oo guurka badiya oo ninkii laba guursanaya iyo midkii saddex ka dhiganaya iyo midka afar ka dhiganaya haddii aadan awoodi karin buu rabbi ku xidhay tabaaraka watacaala oo markaasi nin walba ooma furre eh waa ninka cadli iyo awood samayn kar fa in khiftum anlaa tacdiluu war haddii aad ka baqdaan haddee inaydan cadli iyo cadaalad in aakharaa lagu qabsanayaa adigoo dhinac dhinac u socda sida baasha berberayda la yidhahda badda badda joogto oo kale ayaad maalinta qiyaama imaane haddaadan cadaalad samayn karin aakharadaada u nax haddaadan cadaalad samayn karin adduunyadaada u nax haddaadan cadaalad samayn karin qabrigaaga u nax haddaadan cadaalad samayn karin istihortaagga rabbulciza adigoo qaawan u nax nacam arrintaasi waa arrin damiir ah oo qalbiga ku jirto adigu aad si wanaagsan inaad oga fikirta la doonayo wayse dhacday oo axaadiiduna dee way badantahay tahay tasawaju lwaduud alwaluud fa inii mukaathirun bikum lumama yowma alqiyaama nabigunana waa sameeyey oo ficilahaan buu sameeyey oo nabigu dumar badan buu guursaday asaga in kasta oo sagaal u banaaneed calayhi salaatu salaam laakiin ragga afar baa loo baneeyey waa masale salafka agtooda macruufka ah kulli wax qarsoon ma aha masale cid inkari karta ayna jirin wey intaa haddaanu garannay waxaan doonayaa marka inaan dhaho gabadhay si fiican ii dhegeyso qalbigaagana isoo aadi indhahaagana soo fiiri dhagahaagana si wanaagsan u dhegeyso si fiican u dhegeyso arrintii way dhacday ilaahay baan kugu dhaariyey su-aal baan ku weydiinayaa in qadarkan uu dhaco oo gabarh kale lagula guursaday si aad reerkaaga u dumiso ma waxaad ka tiri kartay lawxulmaxfuudka waxaa aada iyo aada ii cajabisay gabadh arrintaa aan kala hadlay gabdho badan baan kala hadlay oo aad u qanacday waana rajaynayaa risaaladan hadda aan soo bandhigayo gabadh kasta oo maqasha inay qanacdo inay qanacdana ayada ayay dan u tahay iimaanna u tahay marka xiwaarku sidan soo socduu noo dhex maray doodda sidan soo socotay gabadhaa noo dhex martay isweydiinta aniga gabadhaana dhex martay si fiican u dhegeysta waan masayrsanahay oo ninkiibaa ila guursaday bay tiri laa waxaan ku idhi ninkaaga magicii waxay tidhi hebel baa la yidhaahdaa hebel inaad guursanayso goormo ayaad ogaatay waxay tidhi markii sheekana dhex martay oo isku soo dhowaanay oo haddee guur dhacay oo meher dhacay un baan ogaaday inaan guursanayo mathalan ama aan guursaday waxaan ku idhi miskiin oo horay ooma aadan ogeynba miyaa aslan ninka hebel la yidhaahdo inuu horay kugu qoraa ah oo laxul maxfuudka horay maadan u arkin ma og tahay yacni intaan samaawaadka iyo dhulalkaba la abuurin intaas oo sano ka hor ilaahay inuu kuu qadaray oo kuu qoray oo looxulmaxfuudka ku qoray ninka hebel la yidhaahdo inuu adigana kuu qoray ayadana asaga uu alla kugu qoray tabaaraka jala wacala inaad guursan doonto su-aashu waxay tahay marka markii adiga lagugu qorayey in keligaa lagugu qoray iyo inay gabar kale kugu ag qorayd ma ii sugi kartaa si fiican u dhegeysa xiwaarka waxaan arrintan kula hadlayaa gabadh walba oo arrintaa ay ku timid inay halkaa ka fiiriso iskuna qanciso si wanaagsanna erayadaa u dhuuxdo saddex erey bayna ka koobnaan doontaa ka koobaad waxaa weeye ma ii caddayn kartaa ninkan ku qaba ee laguu qoray intaas oo sano ka hor intaan samaawaadka iyo dhulka la abuurin inaad lawxulmaxfuudka keligaa ku qorayd iyo inay gabarh kale kugula ag qorayd laakiin muddada iyo taariikhdu un ay kala hormartay ma ii caddayn kartaa maya ma caddayn kartid waayo ma dhihi kartid keybkaan ogahay gaalnimo weye waa shirki wey inaad dhahdo kheyb baan ogahay oo lowxulmaxfuudka waxa ku qoran baan ogahay waa kheyb haybkana alle keligiibaa garan xataa ambiyadii baan loo sheegin ilaa intuu alla doono inuu oga sheega mooyeen tabaaraka jala wacala walow kuntu aclamu lgayba lastakthartu min alkhayri wmaa masaniya suu in ana ila nadiiru wabashiiru liqowmin yu'minuun nabigeena calayh salat slaam baa saas leh saa ku dheh baa la yidhi suurat lacraaf anigu ghaybka ma ogi idan ma dhihi kartid hayb baan ogahayo anigaa warka idiin hayo oo waxaan hayaa qoraal iyo cadayn ii caddaynaysa inaan aniga keligay ku qoraa idan arrintaa ma jirto midda labaad haddayna taa jira aan ku weydiiyo ma waxaad leedahay waan ogahay inay ku qorayd oo waanba arkaa inuu guursaday ma waxaad ileedahay in lagu qoro baa cadaalad xumo ahayd oo ilaahay baa dulmi subxaanaka yaa rab oo ilaahay baa dulmi iyo cadaalad xumo u tiirinaysaa ina allaha xarama subxaanaه wa tacaalى calىa nafsihi اظulm ilaahay naftiisa dulmi waa ka xarimay yaa cibaadii inii xaramtu الظulma calىa nafsi aniga naftayda dulmi waan ka xarimay ilaahay wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaalى naftiinana ha isdulmiina idinku ilaahay tabaaraka wa tacaalى wuxuu aayado aad u fara badan noogu sheegayaa calaamadan ama astaantan dulmiga inuu naftiisa ka nasahay dadku ayagaa isdulmiya laakiin ilaahay naftiisa ma dulmiyo dadana ma dulmiyo tabaaraka jala wacala walaakina annaasa anfusahum yadlimuun ina allaha laa yadlimu nnaasa shaya ma ku dhiiran kartaa si fiican ii dhegeyso waa aniga hore ku idhi adaan kula hadlayaaye waa aniga ku idhi si wanaagsan qalbigaaga iisoo qaabili wuxuu reerku kaaga dumayaan rabaa maanta inaan hortaada dhigo inaan reer baad duminaysaaye waa lila guursaday baad leedahay shaygaad reerka ku duminayso yaan doonayaa inaan hortaada dhigo qodobka hore ma xustaa qodobka hore waxaan ku weydiiyey ma soo aqriday laxulmaxfuudka inaad keligaa ku taallay oo ninkaa inuu ku guursan doono aad keligaa ahayd iyo in lagugu ag qoran yahay taasi waa adigii i yidhi maya laxulmaxfuudka ma soo aqrisanin mana soo taalacanin la imana sheegin mana garanayo waan garanaya haddaan ku dhahno waa kufri iyo gaalnimo islaamka aan kaga baxayo taa meel baan isku soo dhignay anna waan kugu waafaqsanahay arrinku inuu noocaa yahay laakiin su-aasha labaadaan ku weydiiyey waxay ahayd haddaad ogolaatay inay kugu ag oo wayba dhacdo way waaba lagula guursaday ma waxaad leedahay ilaahay baa dulmi sameeyey oo in lagu aqoro ma ahayn ma saasaad leedahay taana xaashaa wakalla waa arrin khatara oo ayadana dhib weyn uu kaa soo gaarayo kufri iyo gaalnimana keenaysa inaad dhahdo in lagu aqoro ma ahayn acuudu billah qodobkaana waa qodobka labaad asna waa isku afgaranay alle inuu subxaana wa tacaala wax kasta uu samaynayo inuu xigmad yahay oo hadda su-aashaa su-aal kalebo aad aada u fahmi kartaanba kuu sheegi adi ninkan in laguu qoray maxaad ku aqbashay oo gabadha loo qori waayey waa cajiib adiga in laguu qoray ogolaatay waa zawjkaygii baad leedahay oo waad jeceshahay horena waxba omaadan ogeyn in gabadhan kale loo qorayna dagaal baad ka xigtaa reerkana waa kaaga dumayaa su-aashaan ku weydiinayo oo si caqli aan kuu weydiinayo oo si maskaxa aan kuu weydiinayo oo si mas-uuliyada aan kuu weydiinayo oo inaad ka fikirta aan doonayo qalbigaagana aad gashto aan doonayo xamaasad iyo inaad xagga dhigtana aan doonayo si degan oo fikir leh inaad ku fiirisa aan doonaya waxay tahay maxaad naftaada ninkan oogu ogolaatay in laguu qoray ood ogu faraxsan tahay oo aad gabadhaasi inaan loo qorin wax u eg aada oga doodaysa aad leedahay may yaa imaa inaad furto ayada yaa imaa aniga waa inaad i furtaa awey allihii jideeyey tabaaraka wa tacaala ee adiga iyo ayadaba isku kiin garab qoray ee ninkaa hebel la yidhahdaa idiin qoray awey shaqadaasi waxaan u malaynayaa inay su-aashaa jawaabteedana aad iyo aad kugu adkaanayso qodobka saddexaad waxaan doonayaa inaan dhaho in laguu qoray garanay in la qoro ay dhacdo inayn dulmi ahayna waanu garanay allah tabaaraka jala wacalaa afcaashiisa iyo waxa uu samaynayo ma cid la maamusha oo la xukunta doonto ka xadafta waxay doontana ku siyaadisa miyaa jirta alle xikmadiisu miyaynan ahayn xikma baaliqa oo aada u xeel dheer oo shay walba meesha ku habboon dhiga yaa kuu sheegay yaana kuu sharxay yaana kuu fahamsiiyey arrintan ayadaa in lagula guursado inay khayr ku ahayn ma laga yaabaa adiga inay khayr kuu tahay ma laga yaabaa ilmihii ku anfici lahaa adiga inay gabadhaa kale ay dhasho ma laga yaabaa ma laga yaabaa inay cuquubo ilaahiye a ah kaaga timaaddo nicmada aad haysato in ayada la siiyo bal qisadan yaree kooban dhegeyso nin baa xaas qabay afar ilmood oo weliba afar wiil ah soomaalidu wiilal bay jeceshay carabtube afar wiil bay u dhashay gabadhii dambe ee lala guursaday bay ku jees jeestay waayo ninkii bay wax u dhali weyday waxay tiri u fiirso alxamdulilah aniga afar ilmood buu alla isiiyey mid waad aragta calooshaan ku sidaa mid waad aragta ayoo hortayduu socdaa mid waad aragtay oo gadaashaydu socdaa wahaakadaa way faantay ya gabadhii way fikirtay oo way walbahaartay laakiin ilaahay xikmadiisa u fiirso ilaahay qadahiisa iyo qadarkiisa u fiirso walilaahi alxikmatu lbaaliga subxaanaka yaa rab allah wuxuu qadaray subxaana wa tacaala allihii bixiyey ammaanadan inuu dib u ceshado afartii wiilba ilaahay baa dib u ceshaday gabadhina ilaahay uur buu siiyey way dhashay wuu siiyey way dhashay wuu siiyey way dhashay afartii wiil bay dhashay yaa waxaan keenay oo yaa waxaan bixiyey kadibna maxaa dhacay islaantii oo xanuunsatay oo dhul dhacday ayaa waxay u soo baahatay gabadhii iyo caruurtay dhashay wareedheh adigu arrinkan ma ogid ilaahay baana xigmaddaa garanaya tabaaraka wa tacaala aan xaggaa iyo dib kuu celiyey saxaabatu rasuuli sala allahu alay wasalam u fiirso gabadha la yidhahdo umu salama markuu ka dhintay abu salama ayuu nabigu u yimid sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi ducayso oo waxaad dhahdaa ilaahayow ninkaygii iga tegiyo iga dhimaya nin ka khayr badan iigu bedel waxay tidhi ooma ninkayga nin ka khayr badan baa jira aragtidaasay qabtay gabadha ilaahayna wuxuu u qadaray inuu nebi maxamed soo doonto subxaanahu jala wacala nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay tihi kuma guursanayo arrimo dhowr ah waxaa ka mid ahaa waan masayr badna nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam ilaah baan kuu baryay inuu masayrka kaa qaado allahu akbar halkaa culammadu waxay dhaheen waxaa la garanayaa masayrku waa cudur marka ka waran qofkii cudurka isku sii riday asagoo masayrku cudur ahaa ka waran qofka isku sii riday oo cudurro kale ku sii daray so cudur ku sii noqon maayo reerkuna kaa dumi maayo meeqo gabdhood baa intay masayreen oo reerkii ka duma ayagoo nin wanaagsan gabdhaha waxaan ku dhahaa warheedha gabadhay adi maxaa kaa khaldan ninkan ma jeceshahay haa keligii markuu ahaa soo kuma dhaqanaynin oo maada dhaqanayni haa maxaa hadda soo biiray gabadh muslimada oo sidii aan hore ku soo sharaxnay sidaad adigu u qorayd u qoraydba ayaa tibi ma ahaa arsaaqadeeda ma la timid arsaaqadeeda ma la timid haa soodoqonnimo adiga kuuma aha ninkaad intaa taqaanay ee tababaratay oo intaasoo caruura alle kaa siiyey goortu ugu fiicnaa ee uu hayinka noqday goortu ugu wanaagsanaa ee aad ka adkayd waxaa la yidhi marka u horraysa ninku uu guursado qof dumara ninku afar gees buu leh gabadhuna hal geesba ma leh odayaasha soomaalidu saasay dhahaa waana waaqic wey mar alla markuu cunug u dhasho gabadha gees baa usoo baxa ninkana gees baa ka jaba laba markay u dhasho laba gees bay yeelataa ninkana mid kalaa ka jaba saddex markay u dhashona saddex gees baa usoo baxa ninkana mid baa ka jaba afar markay u dhashona afar gees bay yeelataa ninkana waxba khalaas waa dhammaatay macnaheedu waxay ka wadaan haweenay afar kuu dhashay wayba kaa adag sooma meel laba ooma socod sooma ninka aad marka tababaratay eed afar eed afartii geesba ka jartay oo adna aad afar gees ku yeelatay inay gabar kaa qaadato so adi xumaantaadaaba maad quruxda meesha ugu dambaysa iyo cunto meesha ugu dambaysa iyo hadal macaan meesha ugu dambaysa adoo qadarka allana raalli ku ah maad ninkaaga hoosta soo gashatid maxay kaaga qaadi gabar kale waa risaalo anu aan gabdhaha siiya wey waxaan u arkaa arrintaa gabdhuhu inay dib aad aad iyo adag u noqdaan marka nabigu umu salama waa u duceeyey sala allahu alayh waali wasalam ilaahayna waa ka sii qaaday halkan waxaan rabaa inaan gabarh kasta oo soomaaliya ugu baraarujiyo ma doonaysaa ilaahay inuu kaa sii qaado masayrka reerka kaa duminaya ma doonaysaa hadde ilaahay bari alla nabigaba intuu alle u baryay umu salama yuu alla ka sii qaaday sooma sala allahu alay wasalam allah ka sii qaaday umu salama adiguna haddaad alla barido allah kaasii qaaday waxaan gabdhaha leeyahay ilaahay ku xirma oo ilaahay u carara oo ilaahay u sujuuda oo asaga barya oo asaga tala saarta waxaan waa baaba'ayaan waad dhimanaysaan aakhara waad ka tegaysaan ma diidani markaa saas leehay masayrka waa wax jiri kara waa wax jiri kara laakiin waa inuu noqdo masayr wanaagsan dibbaad u noqon kartaan cajaladda aan u bixiyey masayrka wanaagsan youtubekay ku jirta saacad iyo ka badan socoto masayrka wanaagsan way dhici kartaa inaad masayrto laakiin waa inuu dawaabid leeyahay waa inuu shuruud leeyahay wa inu waa inaada xadgudub samaynin bal hooyadana caaisho oo masayrtay aan tusaale u qaadano ayada rasuulka isla socday maalin calayhi salaatu wasalaam waxay ku soo baxeen meel tog ah ama webi ah ama faraq ah sida loo yaqaano way kala weynaan karaane waxay tiri rasuulka ilaahayow calayhi salatu wasalaam adigoo geel geel awrtaadii wato oo socoto ah haddii aad ku soo baxdo toggan oo kale ama webigan oo kale oo dhinacanna uu barwaaqo yahay dhinacanna abaar yahay adiga iyo gaadiidkaad wadataba xaggee degi lahaydeen wuxuu ku yidhi caqlan dee dhinaca geedaha iyo barwaaqadaanu degi lahayn iyo hooska waxay tidhi haddaba islaan carbeedoo ilka dhacsatay oo waa hore dhimatay oo gabadh yar ilaahay kuugu bedelay maxaad horta u sheeg sheegtaa khadiijay u socotaa marka hooyadina caaisha halkaasay la yar gaadhay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuu qanciyo wuxuu yidhi waxaa weeyaan khadiija gabadha la yidhaahdo u fiirso diinta igu garab istaagta markay i beeniyeen bay i rumaysay intaasoo carruuray ii dhashay wuxuu nabigu bilaabay inuu ammaano khadiija allaahu akbar inuu ammaano xataa intuu neef adhi aqalo ayuu dhihi jiray saaxiibada khadiijaha loo geeyo hataa caaisho iyo khadiijo isma soo gaadhin ogaada tu kala qaata hooyadana caaisho martibaa u timid haweenkii nabiga sala allahu alayh wasalam mid ka midaa ah maqashay in caaisho marti culus u joogto waxay damacda inay raashin ku kaalmayso wiil bay u soo dhiibtay addoon mar alla markii raashinkii weelkii iyo xeeradii iyo wixii ku jiray markii la keenay hooyadana caaisho way masayrtay masayr macnaheedu u yahay ma anaa martidayda ku fillaanla ilaa ay gabarh kaloo layla qaba ay cunto iisoo dhiibto qool iyo qoriba intay soo qaatay ee bash ku kala siisay nabiga marti baa u fadhiiday calayhi salatu salaam nabigu intuu eh, gabadhii la hadlay caaishad buu ku yidhi raashinkiina waa inaad raashin la eg samaysaa weelka aad jabisayna waa inaad u guddaa dadkii martidaana wuxuu ku yidhi hooyadiin way masayrtay masayrku inaha inuu dhaafo laakiin masayrka gaadhaya maanta waxaan aragnay ee guryaha la gubayo ee dadka la gubayo ee maxaa la yidhahdaa baasiinka loo karkarinayo ee saliidda loo karkarinayo ee baabuurtii iyo mataqaanaa xoolihii la jajabinayo waxaas masayr ma aha waa dulmi iska ilaaliya gabdhow dulmi baad gelaysa adu laakiin waan masayrsanay baad leedahay waxaan isleeyahay kelimaadka inay aad iyo aad muhiim u yihiin lamana soo koobi karo runtii waxyaabaha reeraha dumiya walacalla kelimadaas inay noqoto kelimada noogu dambaysa reeraheenna yaan la duminin biidn illahi tabaaraka wa tacaala qadarka ilaahayna ku kalsoonaada biidn illahi tabaaraka wa tacaala ilaahayna isu dhiibad subxaanahu jala wacala allah waxaan weydiisanaya subxaanahu wa tacaala inuu reeraheenna noo wanaajiyo kelimada ugu dambaysa ragga waxaan leeyahay xikmad isticmaala oo ninka doonaya inuu gabadh kale gabadha la guursado xaaska la guursa war qaab xikmadle u guurso qaab xikmadle u guurso qaabka ay ragga qaarkood u guursadaan haddee qaab ka qayb qaadanaya ma aha damiirka qofkaagan ilaali qofkan waa qofkaad noolasha isla soo qaadateen sharafteeda ilaali qiimaheeda ilaali yacni ka dhaadhici oo la fadhiiso ka dhaadhici oo qanci oo si wanaagsan ogu sheeg biidn illahi tabaaraka wa gabadhu way ku jeceshahay way qaadanaysaa haweenka waxay u baahan yihiin hadal macaan iyo qaab macaan iyo ficil macaan iyo muusood macaan waa dhalo iyo quruurad intaasay u baahan yihiin wax kale ooma baahno marka xikmadda ha la hagaajiyo biidnillahi tobaaraka watacaala markaad guursanaysana ha noqoto ujeeddo iyo hadaf inaad u guursanayso yayna noqonin waxreerkaagina ku dumo biidni illahi watacaala xikmad xumana kaaga dhacda yayna noqonin gabdhahana waxaan leeyahay arrinka hadduu dhaco qadaha iyo qadarka isu dhiiba kuna kalsoonaada allah tabaaraka wa aad baan ugu faraxsanahay mar labaad inaanu isu imaanay maxaa la yidhahdaa magaaladan toronto wadanka canada allah waxaan weydiisanaya subxaana wa tacaala inuu marar kale uu noo qadaro inaan isu imaano intaanu kaga kulmayno xalaqo kale oon tan ahayn waxaan idinkaga tegayaa astawdicukum allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu bismi illaahi araxmaani araxiim يا أيها الذين آمنوا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا